bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd xadiidkeenii xalay inoogu dambeeyey wuxuu sheegay inay bishu ramadaan ama ah, bishu shawaal inay laba dariiqo midkood ku sugnaato midda koobaadi waxa weye waa aragtida oo caawa darsigeenna xadiiska inoogu horeeya uu ka hadli doono cidda aragtidiisa la qaadanayo talabaadna waxa weeye waa in shacbaan la dhammaystiro soddon oo markaana bishii way sugnaanaysaa laanna bishu soddon kama badanto haddii shacbaan soddon la dhammaystiro bimacnaa habeenkii xiga ama bishii hala arkama ayaan la arkina waa ramadaan wakadalika ramadaan haddii la dhammaystiro soddon habeenka ku xigaayo waa uun shawaal wey ramadaanki waa dhammaaday qacan ama bishii hala arkama ayaan la ark sidaasay xadiis faydinaysa wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi way isla arkeen annaasu dadkii alhilaala bishii bay isla arkeen taraa taraa'adu waa tafaacala markii labada dhinacba araggu ka dhaco oo ruux walba yidhahdo waan arkay kana yidhaahdo waan arkay ayaa la yidhaahdaa saas maana taraa annaasu dadkii waxay yani waxa weeyaan ay isla arkeen annaasu dadkii alhilaala bishi way istuseen way u soo baxeen way kulmeen faahbartu markaasaan u sheegay annabiya nebiga sal lay wasalam annii anigu ra'aytuhu inaan arkay fa saama markaasuu nebigu soomay sal lay wasalam wa amara wuxuuna amray annaasa dadka bisiyaamihi dadkiina wuxuu amray bisiyaamihi soomidiisa yani dadku bishii bay raadiyeen waay oo inay arkaan isku dayan anaa marka nebiga u sheegay inaan arkay wuu ku soomay dadkana wuxuu amray inay soomaan waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey wasaxaxu waxaa saxiyey alxaakimu wabnu xibbaana ayaa saxiixiyey xaakim waxaa ku raacay xadiidka saxiixintiisa alimaamu dahabi waxaa kaloo saxiixiyey nawowi ibnu xasmi sheekh albani calayhim araxmatu jamiican xadiisku marka waa sugany xadiidku waa sugany waxaa laga faa'iidaysanayaa oo loo daliishadaa in hal ruux oo muslimoo caadil ah hadduu bisha aragtideedii sheego oo ka markhaati kaco inuu arkay aragtidiisa halkaa ruux in la cuskanayo laguna soomayo laguna afurayo saasu macana waxaana sidaa ku tegey in lagu soomayo bishahaadati arajuli alwaaxid shaafici iyo axmed imaamu nawowi baana rajaxaya iyo keyrkiiba alimaam tirmidina wuxuu leeyahay waalcamalu calayhi cinda akari ahli lcilmi buu leeyahy hal ruux markhaati furkiisa in lagu soomayo ayaa waxay tahay culimada badankooda sida ay ku camalfaleen oo ay qaateen macnaha ayb wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana acraabiyan qowl lqadiim shaaficiniyan malanayaa qowl lxadiid labuu sharti ka dhigaya malana ayb wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana acraabiyan mid ree baadiye ah oo dadka baadiyaha dega ka mid ah ayaa jaaa yimid ila nabiy nebigu u yimid sal lay waslam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi innii anugu ra'aytu waxaan arkay alhilaala bishii baan arkay fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam atashhadu ma qiraysaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabuday inuusan jirin ila allahu alla mooye qaala wuxuu yidhi nacam waa qirsana qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam atashhadu ma qiraysaa ana muxammadan muxamed rasuulullah kii alla soo diray inuu yahay qaala wuxuu ihi nacam ha taana waa qirsana qaala markaasaa wuxuu yihi nebigu sal lay waslam faadin ogeysii oo iclaami fi nnaasi dadka dhexdooda waxaad iclaamisaayood ogeysiisaa yaa bilaalu bilaalow an suumuu ay suumuu sooma an yasuumuu dheh an yasuumuu inay soomaan hadan berri inay soomaan dadka u iclaamiyo ogeysii rawa waxaa wariyey xadiikaasna alhamsatu shantii baa wariyey wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu khusaymata wabnu xibbaana warajaxa wuxuu xoojiyey annasaiyu imaam nasaai wuxuu xoojiyey irsaalahu xadiidku inuu yahay mursal yani waxa weyaan saxaabigiisii inaan la sheegin oo taabicigu uu nabiga sal lay waslam u tiiriyey sidaasuu rajaxay alimaam nasaai ayb xadiidka waxaa kaloo soo saaray daaraquni ibnu khusayma daarimi bayhaqi iyo taxaawi fi sharxi macaani aaahaar iyo keyrkood baa soo saaray xadiidku laba ciluu leeyahay cilada koobaadi sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo simaak ibnu xarbin oo cikrimata ka warinaya siday muxadisiinta qabaanna waxa weeye simaak ibnu xarbin sheikha uu wax ka warinaya hadduu cikrimaya waa mudaribun fiihi xadiistiisa uu isku qasayo wuu kala saari waaye dacfi baa ku jira taas waa midaasoo dacfigaasaa ku jiro simaak can cikrima fiihi dacfun sanadkiisa ciladaasaa ku jirta cilada labaadna xadiidku waa mursal mursalnimadiisana waxaa rajaxay sidaa hadda maalan nasaa-i uu rajaxay oo kale waxaa rajaxay isaguna oo xoojiyey xadiidku inuu mursal yahay alimaamu tirmidi abu daawuud iyo sheekh alalbani aleyh ramatullah calayhim raxma jamiican markaasaa wuxuu leeyahay lianno asxaabtiisa badankood waxay ka wariyeen xadiidka isagoo mursal ah saas daraaddeed baa ibnu xasmi wuxuu leeyahay riwaayatu asimaak laa naxtaju biha walaa naqbaluha mana xujaysanayno mana aqbalaynu le xadiidka marka waa daciif labadaa cidluu dacfigiisu weye mid weeyaan waxaa raajixa inuu mursal yahay mursalkuna waa min anwaaci daciif cinda jamaahiiri almuxadisiin midda labaadna sanadkiisa cila ku jirto ciladaasi oo ah simaak can cikrima waa mudarib idiraabba dacfigaasa ku jira labadaa ciladoodbu marka xadiikani daciif leeyay xadiika acraabigu ayib shaahid baa loo sheegaa shaahid yani waxaan dhihi lahaa xadiidkaasi yani wuxuu la macno yahay oo la mid yahay kii hore cabdullahi bni cumar oo hal ruux haddii uu markhaati furo inuu bishii arkay ruuxaasina uu ruuxu muslima yahay bimacnaa shahaadadiisa waa la qaadanayaa haddii uu kani daciif noqday xadiidka cabdulahi bni cumar baa inagaga filan oo saxiixa oon soo sheegnay macnaha oo tilmaamayo sugaya hal ruuxoo muslima markhaati furkiisa in loo cuskanayo soomidda saas macnaha ayib oo haddii ruux kaleba la waayoba ruuxuna ruux caadile uu yahay waa lagu soomi waana lagu afuri cala araajix bacdu ahli ahlilcilmi waxay qabaan iyo aimada qaarkood inay shardi tahay inay laba noqdaan amiiru maka ayaa dadka u khudbeeyey markaasaa wuxuu yidhi cahida ilayna rasuululahi sal alay wasalam an nansuka liru'yati nebigu wuxuu nagula dardaarmay inaanu aragtida ku soonno fa in lam narahu haddaanaan arkin wa shahida shaahidaa cadlin laba markhaati oo caadiliinana ay markhaati furaan nasaknaa bishahaadatihima marka waxaanu ku cibaadaysannaa ku soomaynaa markhaati furkooda markaasaa wuxuu sheegay xadiidkaa xaggeed ka keentay baa lagu yidhi amiirkii maka ma ra'yigaagaa mise naqli baad u haysaa markaasaa wuxuu yidhi waxaa ii sheegay cid ilaahay iga taqaana iyo rasuulkiisa oo yuu yahay baa leehi waa ninkaa meeshaa fadhiya cabdulahi bn cumar buu farta ku fiiqa oo meesha fadhiya marka ayib abu daawuud baa soo saaray waana xadiis saxiixa ah, sida alimaam daara qutni iyo sheekh albani ay leeyihiin xadiidkaasi marka wuxuu leeyahay laba markhaati haddii la helo bisharti waa inay yihiin dad muslimiin ah cadaaladna lagu ogyaho fisqi aan markaasi lagu ogeyn hadday ka markhaati kacaan waa lagu soomayaa waana lagu afuraya taa iyada marka hadal badan kama joogo oo laba hadday gaadhaanba ayada hadal male laakiin waxaa laga doodsanya waa hal ruux hadday yihiin halka ruuxna sida raajixa isagana waa la cuskanaya man sidaas wya ayb waxaana sidaa markaas kacaya xadiidkaas hore ee haddaan soo marnay nin saxaabada ka mida nabiga sal lay aslam ayaa laga warinaya xadiidkan oo wuxuu leeyahay ikhtalafa annaasu fii aakhiri yowmin min ramadaan ah. dadkiibaa waxay isku khilaafeen ramadaan maalinkii ugu dambeysay bay isku khilaafeen markaasaa faqadima acraabiyaani laba ninoo reebaadiye abaa ah yimid fa fashahida cinda anabiy sal lay wasalam billaah nebiga agtiisa waxay qireen oy ku dhaarteen alle la ahallaa alhilaala amsi cashiya inay bishii ay u bilatay oo iyagu arkeen shalay galabnimadeedii shalay galabnimadii marka waxaa la joogaa maalintii dambe markaasaa intay socod ku oo socod ku yimaadeenoo magaalada madiine nebiga ugu yimaadeen baa waxay dhaheen oy ku dhaarteen inay shalaynimo galabtii ayba bishii iyagu arkeen fa amara rasuulu sal lay slam annaasa an yafturuu markaasuu nebigu amray dadka ha la afuro maalintii dambaa la jooga o weliba gelin dambaa la joogaa dadkuna soon bay halkaa kusoo gaadheen waxayla bishii bayna arag labadaa ninay carabiyaanka markay yimaadeenoo qilay inay shalay gala bishii arkeen ayaa marka nebigu sal lay slam dadkii wuxuu iska afura ziyaado kale la socoto wa an yaqduu ilaa musallaahum berri markuu waagu baryana meeshaynu ku tukanayna ha loo soo kallahabo rasuulku sal lay slm marka yani maalinkii ciidda ay ahayd bay soomanaayeen maxay u soomanaayeen laanna bishii bayna arkay markii loo sheegay inay maanta ciid tahay oo shalay bishii la arkayna nebigu afura buui maadaama salaadda waktigeedii ay soo dhaaftayna wuxuu yidhi berri subaxdii salaadda ha loo soo ciidda xadiidka marka waxaan ka faaiidaysanaynaa xataa haddii ay dhacdo inay dadku ku soomaan bishii lama arag laakiin maalinnimo bisha la soo sheego laba ruux ama hal ruuxoo caadiloo muslimana uu ka markhaati kaco bishii inuu arka ama ay dhalatay waa la afuraya maalinka maalinta ku xigtana subaxdeeda salaada ciidda la tukanaya man xadiidkan waxaa wariyay abu daawuud daara qutni wuxuu leeyahy waa xasanun haabitun xadiidku waxaa saxiixinaya sheikh albani caleyh raxmat xadiistaasi marka waxay ka markhaati kacaysaa haddii laba ruux ay ka markhaati kacaan bisha araggeeda waa la cuskan xadiidka cabdulaahi bni cumarna wuxuu qirayaa hadduuba hal ruux xataa yahay araggiisa waa la cuskanaya man sidaaswayb xadiidkan waxaa kaleeto faa'iidoo ku jirta masale hadda aada loogu dhaqmo oo ah muxuu ahaaye dadka muxuu ahaayey sheegay bishii inay arkeen in la dhaariyo dhaarintaasi laazim maaha dadka haddii dad diin lagu ogyahay ay oo dad caadiliina ay yihiin in la dhaariyo kitaabka gacanta loo saaro waxba loogama baaha laakiin hadday tuhma jirto tuhma hadday jirto laisleeyahy dadkan amay been sheegayaan markaa si loo xaqiijiyo waa la samayn karaya macnaha waxaana laga qaadanaya nebiga sal lay wasalam waa kan labada ninee caraabiyaanka agtiisa way ku dhaarteen inay bishii arkeen marka waa taqriir nebigu taqriiriyey sal lay wasalam hadday marka tuhma jirto waa la dhaarin karaa laakiin haddayna tuhma jirin dhaarintu inay sunno mutabaca noqoto cid walba la dhaariyo ma an xabsata um lmuminiin xabsa waxaa laga warinaya um lmuminiina muminiinta hooyadoodahay ana nabiya nabigu sal lay slam qaala xabsata bintu cumar ana nabiya nabigu sal lay waslam qaala inuu yidhi man lam yubayit ruuxii aan bariisiinin asiyaama soonka qabla alfajri waabarka ka hor fajirka ka hor ruuxii aan soonka bariisiinin qalbigiisa ku bariisiinin falaa siyaama wax soon a lahu isaga uma sugnaayo falaa siyaama lahu wax soona ma laho soon uma jiro wey rawahu waxaa wariyey alkhamsatu khamsadii baa wariyey wa maala wuxuuna u iishay oo u leexday atirmidiyu tirmidi wuxuu u iishay wاnasaa iyo nasaai ilaa tarjiixi waqfihi xadiidku inuu mawquuf yahay xoojinteeda bay u iisheen labadaa imaam man lam yubayit tabyidka waxaa la yidhahda tadbiiru shayi fi lleyl habeenkii marka shayga la dabaro baa la yidhaahdaa bayata bayata bimacnaa waxaa laga wadaa yani qalbigiisa aan ku bariisiinin waay oo habeennimadii aan qalbiga gashanin ayib saas daraaddeed baa lafdiga kale wuxuu yahay man lam yujmic isiyaama qabla alfajr yujmic aan go-aansanin waay oon qalbiga macnaha go-aanki uusan ka gaar qalbiga aan gashalin saas baa laga wadaa macnaa fajirka ayb wamaala wuxuu u iishay atirmidiyu tirmidi wuxuu u iishay wanasaa ilaa tarjiixi waqfihi xadiidka mawquufnimadiisa rajixideediiyo xoojinteeda ayay u iisheen wasaxaxahu waxaana saxiixi xadiidka marfuucan isagoo la koryeelo nebiga loo koryeelay oo musnad ah ayb isagoo marfuuca ayaa waxaa saxiixiyey ibnu khusaymata wabnu xibaana labadoodaasaa saxiixiyey kadalika marfuucnimadiisa iyo rafcigiisa waxaa saxiixiyey alimaam alxaakim ibnu xasmi waxaa xoojiyey rafciga sidoo kale bayhaqi hayami nurudiin haythami ibnu ljawzi sanadka daahirkiisay markaa qabsadeen ayb waxaa kaleeto isagana xoojinaya xadiidka fi lirwa waxaa ku xoojinaya sheekh albani caleh raxmat ullah markuu sheegay kadib xadiidku inuusan sanad saabit aho rafciga yani ku soo arooray inuusan jirin ayuu wuxuu ku xoojiyey xadiidka fatwada wuxuu yidhi fatwada xafsa iyo ibni cumaroo labadaba ay ka sugan tahay inay ra'yigooda ka fatwoodeen baa baciid ah sidaas daraaddeed xukmu rafci buu u yeelay fil irwaa laakiin markuu marfuuc yahay sanad saxa inuusan lahayn buu taqriiriyey sheekh albaani caleh raxmatullah rafcigiisa ragga rajaxay waxaa ka mid ah alimaam alkhaaabi iyo cabdulxaq alishbiili iyo imaam shawkani culimadaasoo dhan waxay leeyihiin xadiiku waa marfuuc xadiidku waa marfuuc laakiin ragga xadiidka waqfigiisa rajaxay baa ka xoog badan inta aan sheegnay rag culculus baa rajaxay xadiidku inuu mawquuf yahy xadiidka horta sanadkiisa aad baa laisku khilaafsan yahy idiraab fara badanna waa ku jira laakiin xuzaaqu muxadiiin ragga muxadisiinta cilmiga xadiidka ku xeeldheere weliba aimadii hore ah xadiidku inuu mawquuf yahay bay rajaxeeyeen saasaana sawaaba waxaa ka mid a ah alimaamu tirmidi nasaa sida meesha noogu sheegay xaafidku sida halmanu ku sheegay waxaa ka mid a ah alimaam abu xaatim araazi imaamu axmed baa ka mid a ah, bukhaari baa ka mid a ibnu turkumaani baa ka mid a alxaafid azaylaci baa ka mid a ibnu cabdilhaadi baa ka mid a raggaas iyo raggan marka muxuu ahay rafcigiisa muxuu ahay xoojinaya iyo raggaasi isuma dhigmaan meel imaamu axmed iyo bukhaari iyo abu xaatim araazi iyo ay socdaan qolyahan kaleeto waxa w waa yani wa rag kale xoog badan cilmiga xadiidka lagu kala aqoon rooya saas man khaasatan imaam bukhaari iyo imaam axmed iyo waa ragga looga dambeeyo cilmiga loo yaqaano cilmu lcilal xadiidku mar hadday cilna gasho oo iskhilaaf galo rag baa takhasus gooniya u leh caliyu madini iyo muxuu ahaayey bukhaari iyo alimaamu axmed iyo daara qutni iyo raggaa wey ragga muxuu ahay cilmulcilalka caanka ku ah ayb xadiidku marka waxaa raajixa inuu yahay mawquufun calaa xafsa oo ra'yigeeda ah, oo aan dhaafsiisnayn oo nebiga aan gaadhsiisnayn xukmu rafci ciddii u samaysa oo dhahda xukman buu marfuuc yahay sida sheekh albani o kale fi lirwa dhankaa uun ruuxii ka dooda mooyaane laakiin sida raajixa xadiidka asaaniiddiisa marka la uruuriyo inuu mawquuf yahay baa xoog badan welidaara quniyi daara quni waxaa u sugnaaday min xadiii xafsawy laa siyaama soom ma jiro liman soon uma jiro lam yafridhu aan waajibinin soonka min alleyli habeenka xaggiisa min alleyli habeenka qaarkii ruuxii soonka aan waajibinin oon qalbigiisa gelinin oo waajibnimadiisa aan qalbiga gelinin soon uma leh ayib soon ma leh xadiidku yani waxa weya shaahid buu leeyahy min xadiidi caaisha oo daara qutni bayhaqi ay soo saareen laakiin waa daciif ibn cumar baa isagana laga wariyaa laakiin wuxuu saxiix yahay isagoo mawquuf ibn cumar isagoo mawquufa ayuu ka sugan yahay sida imaambukhaari iyo keyrkii ay rajaxayaan ayib xadiidku marka waqfigiisa sawaab ah xafsa ayuu mawquuf ku yahay rafcigiisuna waa laga xoog badan yahay xadiidku wuxuu faa soonka faradkee waajibka ah niyadu inay rukni iyo asaas u tahay oo ruuxii ka taga niyada soon inuusan u jirin weliba niyadu wakhtigeedu waa intaan waagu baryin inta habeennimo lagu jiro waagu uusan baryin ruuxaan niyeysanin soonka soon maleh bimacnaa soonkii somaalika ma jiro ayib xadiidku macnahaasuu faa'ideynaya waana laysla ogol yahayo culimmada jamaahiirtoodu bal ijmaac bay soo guurinayaan qaarkood oo waxay leeyihiin khilaaf kama jiro ruuxu hadduu niyada ka tago inuusan soonkiisu jirin male khilaafkama jiril ayib oo de waxaa haddii xadiidkani xataa uu wax laga sheego waxaa daliilu oo loo cuskanayaa xadiidkii fi saxiixayn min xadiidi cumar bn khaaab inama alacmaalu binniyaat xadiidkaasaa asal u ah yani camal oo dhan niyaduu ku xidhan yahay wainama likulli imriin maa nawaa marka sidaas weyaan niyadaasi marka yani waa u tegi doonaa lakin waa sii sharxi doonaay laakiin xadiidkaasa asaloo xoojinaya xadiidkan xafsata bintu cumar macnuhu waa sax marka ayib niyada sida ay culimmadii salafku ay leeyihiin iyo mutaqadimiintu niyadana luqad ahaan macnaheedu uu yahay niyadu waxa weeyaan waa qasdu lqalbi iyo cazimat lqalbi waay waa camal lqalbi waay waa shaqo uu qabto qalbigu wey go-aanka qalbigaa la yidhahda qasadka qalbiga la dhahaa niyada luqad ahaan waa saas sharci ahaanna marka loo noqdo nusuusta niyada ka hadlaysahay niyo waa qalbiga uun waa qalbigu shaqo u qabto wa waa camalulqalbi wa jawaarixda iyo xubnahana niyada shaqa kuma ilaha walaa carabkaa shaqo kulahayn carabku wuxuu qabtaa hadalka gacmuhuna waxay qabtaan taabashada luguhuna waxay qabtaan socoshada indhuhuna aragga xubin walba shaqu leeyahy shaqada qasadka iyo niyada waxaa iskale qalbiga saas man saas daraaddeed baan laga haynin nusuustana lagu haynin mutaqadimiintii iyo salafkiina lagama hayo cibaadaadka niyadooda oo lagu dhawaaqayo oo carabka lagaga dhawaaqayo oo la leeyahay nawaytu sawma qadin ama nawaytu farad alwuduu ama usalii mxuu aha usallii farada duhri oo kaleeto haakada mutaqadimiintii xataa lagama hayo aimada afarta raggii ka horeeyey waa masale ay dib ka keeneen mutaakhiriintu sidaas daraaddeed kutubta fiqiga ee masalada dhigaysa markaad fiiriso ood shuraaxda u noqoto walba waxay daliil uga dhigeen daliil ay u keenayaanoo ma jiro nas ah laakiin waxay leeyihiin ku cilaynayaan waa in carabka lagaga dhawaaqo si carabka iyo qalbigu isu kaashado tacliilka unbay bixinayaan bal waxaad u noqotaan marka minhaajka la gaadho muqni muxtaajka sharxiisa iyo nihaayadii ramli iyo fahankaas muxuu ahaaye nik le jiray haytami iyo markaad u noqotaan wax daliila heli maysaan wax daliiloo nas heli maysaan laakiin tacliil unbaa ku yaal carabka iyo qalbigu say isu kaashadaan waa ficnaan lahayd laakiin hadda wixii in naqli uu jiro uu yahay ma'huur bay ku ficlaan lahay maxaa yeelay hadday shaygani uu carabka in lagaga dhawaaqa ay fiican tahay cibaadaadka niyadooda waa la soo guurin lahaa nebigaas jirayn lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadii baa samayn lahaa taabiciintii baa ka soo guurin lahaa a'imadii afartii iyo salafkiibaa macnaha waxay ku camalfali lahaa intaasi waxay ka tageen khayr maba noqon karaba sooma intaasi wax laga waayey oo seegay ma diin intaas seegtay baa karta intaa ka hoos baxday oo mutaakhiriintu ku baraarugeen miyaa dhci karta ma dhci karto saas khayr kuwaa dhaafay oo nin mutaakhira uu soo saari karaay maba jiraba khayr waa kuwaasi wixii ay diin u ahay kuwaa diin u ahan baa diina wixii ka gedisan wixii qoladaa hore diin u ahay diin maaha maantan saas saas daraadeed carabka in lagaga dhawaaqaayo sunna ma ahe waa bidco waxaad akridaan majmuuca sharx almuhazabka imaamu nawowi caleyh raxmat ullah markuu ka hadlayo oo uu leeyahay imaamu shaafici bay qaarkood u tiiriyeen laakiin wuxuu leeyahay kama sugna imaamu shaafici khaladkaana nin a'immada shaaficiyada ka mida galay buu leeyahay oo wuxuu ku khaldamay niyada xajka oo imaamku uu ka hadlahay buu wuxuu u qaatay buu yidhi inuu salaada iyo weysada iyo meelahaasuu la aaday marka waa khata cala alimaami shaafici buu leeyahy alad lagu khaldamay buu le waa rag aimadii shaaficiyada ka mid oo dambe baa arinta keenay laakiin imaam shaafici ma qabin kutubtiisana laga heli maayo xadiidka waxaa kaleeto oo macnaha laga faaidaysanaya yani xadiidku maadaama uu niyo inoo sheegay niyada soonka niyada soonka niyadu macnaa waxaa la yidhahda uun qalbiga qalbiga macnaha waxaa laga wadaa inuu uun wakti ka mida qalbigiisa ay gasho baryo inuu soomayo hadduu cunto cuno suxuurto suxuurtu waa shay ku tusaya inaad berri soon ku tala gashan tahay soma lan caado kuma aha intaad habeenkii gelinka dambe soo kacda inaad cunto ka karsato cunto cunto macaaligay ku tahay ruuxa soo kacay bimacnaa berri inuu soomayo ku tala talagashanya marka waa wax iska fudud waaye wax adag ma aha wax muxuu ahaayey yani muxuu ahay mucaqad ah ma aha ayib waxay aada uga doodaan culimmadu masalo mudan baraarujin mudan ah soonka niyadiisu ma bisha ramadaan markay bilanaysaa hal mar laysla niyoon karaa bishoo dhan mise habeen kasta goonidiisa in loo niyoodaa shardi ah waa masale khilaafiya maalikiyadaa qaba habeenka ugu horeeya haddaad niyooto ilaahayow bishaasoo dhan waan wada soomahayaa way kugu filan tahay bay qabaan inta haddaanad qalbiga gashato habeenka ugu horeysa saddexda imaamna waxay qabaan waa abu xaniifa shaafici iyo axmed ayagu waxay qabaan habeen kasta waa in goonidiisa niyada loola yimaado limaada leanna waxay leeyihiin habeen kasta soonka maalinkeeda la soomayo waa cibaado ka madax bannaan maalinkii ka horreeyey cibaado isku xidhan maaha leanna shalay markii la soomay maanta markaan soomnay waan afuray sooma soonkii waa kala go-ay maalinka dambe soo socdo waa mid ka madax bannaan tii shalay saas cibaadaduna hadday kala madax banaan tahay walow isku jinsiba ha noqotee mid walba waxay u baahan tahay niyo soma salaad baa tukatay maalan salaaddaasi hadday tahay toban ragcadood hal niyaa ku filan lanna waa hal cibaado sooma oo isku xidhan hadday afar ragcadood tahay hal niyaa ku filan laakiin haddii salaaddii intaad tukato aad ka baxdo ood salaad kale isu taagto niyadii hore ma kugu filantaha Eh, ana dhexda waxaa galay way goday tii hore soma meesha khilaafku ka jira aimadu isku khilaafsan yihin waxa weeye soonku sidiisaba macidaado isku xidhanoo hal midaba si ay hal niyo ugu fidlaan waa siday maalikiyadu qabaan mise waa cibaado kala gogo-anoo mid walba iskeed u madax banaanto niyo madax bannaan ay u baahan tahay waa siday aimada kale qabaan ra'yigaa dambaadna muutaa inuu muxuu ahaayey uu xoog badan yahay ayib qolyaha laftoodu waxay ku xidhayaan haddii ay dhacdo inuu safar galo ama xanuunsado ama muxuu ahaayey haweenaydii caado ku dhacdo ama nifaas ku dhaco oo soonkii ay maalin ka mida afurto wixii intaa ka dambeeya haddana niyad cusub inay la timaaday u baahantahy leanna wuu kala go-ay bay markaa leeyihiin waa maalikiyada macnaha adiga almuhim warka murtidiisu waxa weeye sida ixtiyaadku ku jiraayo waxa weeyaan habeen kasta inuu ruuxu niyad madax banaan la yimaado sidaasaa axwad ah yani waxa wey qaacida ahaanna aad muddaa inay xoog badantay an caaishaa radialahu canha qaalad waxay tidhi dakala waxaa galay calaya korkayga annabiyu nebigaa soo galay sal lay slam daata yowmin maalin faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam hal cindakum agtiinna ma yahay caaishoy shayun xun wax la cuno wuxuun haba yaraadee agtiinna ma yaalla qulnaa waxaanu ihi laa maya waxba nooma yaallaan waxba ma hayno aska la geliyeba xaafadda guriga gurigii nebiga laguma hayo salawatu rabbi waslamu caleh qaala markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam fa anigu idan markaa saa'imun mid sooman baan marba haddii dee gurigii baan waxba lagu hayn gaajo ajir la-aana maxaad isugu rida adiga sooma kolley waad gaajaysan tahay maaduun ajir iska raasad waaba soomanaha iska dhe khalaas ayb uma kadibna ataanaa wuu noo yimid nebigu sal lay wasalam yowman maalin aakhare oo kale maalin kalu haddana noo yimid baytiraxafadda faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi uhdiya lanaa xaysun Ah, uhdiya lana xayun xayu waa cuntada isku jirjirto cunto isku jirto isku asanba xayska la ab maalinkaa dambena intuu yimid buu yihi wax cuntaa xaafadda ma taalla markaasaa waxaan idhi uhdiya waxaa naloo soo hadiyeeyey lana anaga xaysun baa naloo soo hadiyeeyey cunto mukhallado isku jirta baanu haynaa faqaala markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay waslam ariiniihi itus ala falaqad asbaxtu waan waabariistay xaqiiqee saaiman anoo sooman baan waa bariistay waagu ii barye balkee waxaad haysta akala markaasuu nebigu cunay sal lay slam rawahu muslim baa wariyey macna waxa weeye rasuulku sal lay salam sida xadiidka ka muuqata soonka sunnada ah habeenkii in niyadiisa la bariisiyood habeenkii ku barido inaad barri soomayso shardi maaha soonka faradka abaa habeenkii ay laasim tahay inaad niyooto habeennimo amaa soonka sunnada ah maalinnimaad iska niyoon kartaa sooma nebigu sal lay slam xadiidka hore xaafaddu markuu yimid wax ma yaallaan buu yidhi haa haddii la yihahdo wuu iska cunlaa sooma haddii markaa la yidhi xaafaddii wax ma yaallaan markaasuu soon bilaabay oo yidhi muxuu had marka waa iska soomhayaan waana maalinnimo laakiin waxaa shardi ah inaadan subaxdii waxba cunin haddana subaxdii quraacad barqinkii ana saaiman ma soconaysa markaa eh, waxbaad cuntay waa sidii waagu kuugu barye aad muxuu ahaay aad tahay wey markaasaad barqinkii iyo muxuu ahaay soon yoon kartaayo maalinkaa marka aad soomi karaysaa macna sidaana waxa weye aymo fara badan baa qaba ayib wuxuu leeyahay mujaahid dalika bimanzilati arajuli yukhriju sadaqata min maalihi fain shaaa amdaaha wain shaaa amsakaha waxaa xadiidka laga faaideysanaya taana waa laga faaiideysan oo niyada taa niyadana waa laga faaiideysanaya oo niyada soonka tadawuca maalinnimo in la bilaabi karo adoon habeenkii ku tala gashanayn haddaamad wax isla weydo waxoogaa ay yani waxay quraacdii iyo galabgalab kaa gasho inii saaimun iska dheh niyadu wabilahi towfiiq taa waaba suroobi karaysa ta labaadee xadiidka laga faa'iidaysanayo waxa weeye ruuxa sooman soonka sunnada ah hadduu doono wuu jebin karaa hadduu doonana wuu wadan karaa almutaطawicu amiiru nafsihi baa la dhahaa almutaطawicu amiiru nafsihi ruuxa macnaha waxawyani cibaado waajiba markaa ku jirin isagaa naftiisa amiir u ah waa taa aan mujaahid ka warin ka sheegayno wuxuu la mid yahay buu ihi ruux sadaqa bixinayo xoolihiisa sadaqa aan waajib ahayn ka bixinayo waxaad niyeysatay inaad waagu hadduu baryo aada sadaqaysato toban kun intaadan bixinin sadaqadii oo ina gacantaada ka bixin laakiin niyo un aada niyeysatay haddaad doonto waad ka noqon kartaa haddaad doontana waad fulin kartaa soma saasuu ka wada taasoo kale la tahay buud ruuxii soomanaana waa saa axaadiis fara badan baa marka kusoo aroortay rag soomanaa oo maalintiisay gelinkao dhan u soomanaayeen qadadii markii la yimid aayir muxuu ahay qadadii iska cunay waa saas yani waxa weyaan marba haddaad mutadawic tahay haddaad doonto iska afur haddaad doontana wado oo dhammaystiro wax laazima ma jiro an shl bni sacdin saacidi radi alahu canhu ana rasuul lahi sl lay slam rasuulku wuxuu yihi ana rasuula lahi sl lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi laa yazaalu ka zuuli maayaan annaasu dadku bikhayrin khayr ka zuuli maayaan maa cajaluu intay dadejinayaan alfira afurka intay dadejinayaan inta afurka ay horay u afurhayaan oyna dib dhigaynino daahinaynin khayr inay ka zuuli maayaan muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray ibnu khusayme iyo xaakim waxay soo saareen can sahli bni sacdin isaacidi inuu nebigu yuri sal lay wasalam laa tazaalu ummatii calaa sunnatii maa lam tantadir bifitriha annujuum ummaddaydu ka zuuli mayso inay dariiqaygii ku sugan tahay oo jidkii aan kaga tegay ay hayso inta aynan afurkeeda la sugin xidigaha markaasaa wuxuu yidhi sahl rasuulku wuxuu ahaa sal lay asalam ida kaana saa'iman amara rajulan hadduu soomo yahay nin buu amri jiray fa awfaa calaa shayin markaasuu shay fuuli jiray buur ama taag ama geed waxbuu fuuli jiray hadduu yidhaahdo haabat ishamsu markuu dhaho ruuxa geedka saaran ama buurta saarane markuu yidhaahdo rabi allo qoraxdii waa qarsoontay afdara markaasuu nebigu afuri jiray sal lay slam saas macnaha ayib laakiin ibnu qusayma iyo keyrkii waxay rajaxayaan hadalka dambe hadda aan gadaal ka sheegnay inuu yahay mudraj oo sahal ragga ka hooseeya ayaa xadiiska ku daray bay leeyihin xadiidka inta hore buu ku sugay ayb bimacnaa waxa weeyaan ummaddu in khayr ka zuuli mayso khayriyaduna waxay ku jirtaa ummaddu intay sunnadii iyo dariiqii nebiga hayso abayani khayr bay leedahay mar hadday dariiqii iyo jidkii nebiga ka leexato ummaddu khayr beesha ummadu khayr marka takhiirinta waxaa ka mid a ah in lala sugo xidigaha lala sugo xidigaha lala sugo oo la yidhahdo maalan muxuu ahaayey eh, xidigihii ma muuqdaan xidigaha ilaa la arko yaan la afurin waa khuraafo khuraafowe bal nabiga waxaa ka sugan sal ly slam xadiidu abi hurayra oo rasulku uri sal ly slam laa yazaalu diinu ظaahiran maa cajala annaasu alfitra diintu inay muuqato oo xoog leedahay ka zuuli mayso inta ay dadku afurka dadejinayaan liana alyahuuda waannasaara yuakhiruun buu nabig sal lay afurka waxaa dib dhiga yahuud iyo nasaaro abu daawuud ibn maaja ibn khusaymi bayhaqi baa soo saaray nawowi buusiri iyo sheekh albaanina way saxiixinayaan xadiidkaasi macnaha aan hadda sheegnay marka sababta loo leeyahay afurka dadejiya waxaa ka mid a yahuud iyo nasaaro dhaqankooda in la khilaafaa la doonaya iyagaa dibdhiga iyagaa dibdhiga saas man oo mar alla markii la hubiyo qoraxdu inay dhacdayba horey waa in laga afro sidaasaa sunada nebiga sal lay slam aan hubinayo in la hubiyo waa laga maarmaan inay qoraxdii dhacday laakiin wixii intaa ka dambeeya bal xoogaa aan u yara kaadinayo xidigihii lama muuqdaan iyo xaadoo la fiiriyo iyo waxaaso dhan waa quraan dadka qaarkood baad arkaysa markay saasay leeyihiinoo xagga da iska mariyaan bay leeyihiin xaadii ma muuqato oo maxaa xaadda kaa galay adig xaadi adiga maxaa idinkala galay afar saas ah, way ayib xadiid cabdullahi bni abi awfa baa jira oo wuxuu leeyahy rasuulkaan safar la soconay socotaan ahayd bil ramadaan qoraxdii markay dhacday buu nebigu sal lay slam nin ragga ka mida wuxuu kuuhi yaa fulaan inzil fajdax lana war hebelow deg o noo qas shurbaddii aan ku afuri lahay wixii aan ku afuri lahay noo hagaajiyo qas buu ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi rasuul ilaahay maalin baa la joogaa ina calayka nahaaran buu rasuul ilahi o maalinimaad joogtaa yani waxaa la qasahay maalin baynu joognahay low amsayta riwaaya kale yani malaha wax feenaan lahayd waxoogaa inaan u yarakaadin oo manaa qorax dhacsanno markaasaa nebigu wuxuu ku sal ly inzil fajdax lana war kacdago qabaa layidhi hawsha kacdago wixii aan ku afurana hagaaji waa degey markaasuu qasay shurbaddii iyo boorskii wixii lagu afuri lahaa markaasuu nebiga u keenay sal lay wasalam markaasuu nebigu cabay sal lay slam oo ku afuray markaasaa wuxuu yidhi idaa kaadabat ishamsu min haahuna wa jaءa alleylu min haahuna faqad afdara saa'ibu nabi sal l marba hadday qoraxdu xagga u dhacdo qarsoonto dhankaana iyo dhankay ka timidna habeenkii mugdigiisii kaasoo galo ruuxii soomanaajawaaba afurayba warmamaya laba adiga saas man marka qoraxda uun dhicitaankeeda iska oga xadiikaas buhari muslim baa soo saaray xataa iftiinka oo iska muuqda marba haddaad godka ku hubsato afur hadday kuu muuqato wey hadday kuu muuqato laakiin haddayna kuu muuqanin markaas oo magaalooyinka waaweyn iyo cawaasimta la joogo iyo inta badan qoraxdii aadan arkaynin markaasi waxa weye waa inaad aadaanka masaajidda aadan macnaa wa aad ka hormarin lanna waxa weyaan ayagaasa calaamadii astaantii qoraxda inay dhacday ku tusaysay ayb welitirmidiy waxaa u sugnaaday tirmidi waxaa u sugnaaday min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sal lay sl nabiga wuxuu ka warin qaala inuu nabigu yidhi qaala allahu alla wuxuu yihi caza wajalla rabbi wuxuu yidhi tabaaraka watacala cizi lahaa oo weynaaye wuxuu yidhi axabbu cibaadii addoommadayda kuwa aan ugu jeclahay axabu cibaadii addoommadayda kuwa loogu kalgacayl badan yahay ilaya xaggayga ean ugu jeclahay acjaluhum waa kuwooda ugu degdeg badan fitran xagga afuridda addoommadayda waxaan ugu jeclahay kuwa afurka xaggiisa ugu degdeg badan riwaayada tirmidi ama ariiqa tirmidi min xadiisi abi hurayra ibni xibaan iyo ibni khusaymi iyo baqwina way soo saareen laakiin waa xadiis daciif lafdiga xadiisulqudsiga waa daciif waxaana ku jira sanadkiisa nin la yidhaahdo qurat bni cabdiramaan almucaafiri qurat bni cabdiraxmaan almucaafiri ayuu xadiidka sanadkiisu ku wareegaya oo madaarka ah waana daciif ninkaas waana daciif sheekh albani caleh raxmat waa daciifiyey tirmidi wuxuu le waa xasan hariiba xadiidka marka waa aciif lafdigan xadiikan abu hureyra tirmidi waa aciif ma sugna an anas bni malikin radi alahu canhu qaala wuxu hi qaala rasul sal lay slam rasulka wuxuu yihi alxaafid ibni cabdilbar wuxuu leeyahay caleyh raxmatullah axaadiista kutusaysa abuurka in la dedejiyo suxuurtana la dib dibdhigaayey waa axaadiis saxiixa oo mutawaatira buu leeyahy mutawaatirka waa nooca ugu xoog badan axaadiista oo macnaha waxa weeyaan aan sheeg ku jirin wacan anas bni maalikin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi tasaxaruu suxuurta faina fi saxuuri cuntada lagu suxuurto ama shayga lagu suxuurto dhexdiisa waxaa ahaaday barakatan baraka ahaatay muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray saxuur haddii la yidhahdo saxuur oo siinka la kor dhigo waxaa la yidhaahdaa waa ismun limaa yutasaxaru bih waxay magac u tahay hayga lagu suxuurto ama cunto ama cabitaan ha noqdo shayga lagu suxuuranayaa saxuur la yidhaahdaa bifatxi siin ayib haddii siinka la godo suxuur la yidhaahdana markaasi waa masdar oo waa suxuurasho wey markaas tasaxur baa marka laga wadaa suxuurashaa laga wadaa suxuur oo siinka la kordhigana waa wixii lagu suxuuranayay saas maana marka suxuurta waxa aad ku suxuuranaysaan barakaa ku jirta wman saas xadiidka lafdigiisa kale ku yimid waa khidaaun mubaarak ah, waa dheef ama cunto barakaysan buu nabigu ku tilmaamay salawatu rabbi waslamu caleyh ayib xadiidku macnahaasaa marka laga wada ayib xadiidku wuxuu faa suxuurta in lagu dadaalo waxaa kaloo xadiidka kale ku sugan sida xadiidka cabdillahi bni camr bni caas fii saxiixi muslim waayrihi in suxuurtu ay tahay suxuurashadu inay tahay shayga kala saaraya ama kala soocayo soonka ahlulkitaabka iyo soonka muslimiinta faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaabi aklatu saxar buu nabig sal sl ilaa soonkaagu wuxuu u ekaanayaa soonkii ahlulkitaabka ahlulkitaabka in la khilaafana waa maqsad min maqaasid shariica bal min alqawaacid asaasiya oo nusuus aad u fara badan qur-aan iyo sunnadaba ay ku soo aroortay mukhaalafatu ahli ilkitaab wahayrihim min almushrikiin in la garab maro dhaqankooda iyo cibaadaadkooda iyo xaqaa'idooda iyo suluukiyaadkooda lagu khilaafo wixii diinteenna hadday ku soo dhacaan oo iyagu nagu soo darnaadaan meesheeda laakiin wixii dhaqamadooda inaan ku khilaafnaayo waa aslun min usuuli shariica sida sheikhuislaam ibnu taymi caleyh raxmatullah kitaabkiisa casiiska kitaabka qiimaha badan u maslada ka qoray uu ku taqriiriyey iqtidaau siraat almustaqiim mukhaalafati asxaabi aljaxiim kitaab qayim a ah weye zamankan hadda joogana ruuxa joogay kama maarmi karaba in la aqriya aad buu muhim u yahay ayb marka suxuurtu nusuus fara badan baa kusoo soo aroortay amar baa ku yimid ka tegitaankeeda nahyi baa ku yimid ficilka nebigay ku soo aroortay sal lay aslam iyadoo la cileeyey oo ciladaas lagu cileeyey bay soo aroortay intaasoo siiqay ku soo aroortay haddana maca daalika culimmadu waxay leeyihiinoo ijmac kusoo guurinaya ibnu mundir iyo keyrkii inayna waajib ahaynay sunno tahay ijmacaasaa saarif abay ah qaarkood culimmadu tilmaamayaan oo amarka waxa ka sarfiyey ilan suxuurta soo lama dhih suxuurta amarka muxuu faa'iideynaya wujuub inuu faa'ideeye soo maaha wujuubka waxaa ka shartiyey bay leeyihin ummaddaa ku ijmaacday inuusan waajib ahayn ijmaacuna waa daliil min aladila kadalika nahyiga ku yimid xadiidka abi saciidin khudri cinda axmed marfuucan oo nebigu sal lay waslam assuxuuru ama assaxuuru aklatu baraka suxuurtu waa cunto barakaysan ee falaa tadacuuhu ha ka tegina walow bijurcatin min maa walow an yatajara axadakum bijurcatin min maa walow midkiin kaba biyo ama ha ka bade marnaba haka tegina waa wax barakaysane ayb faina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxiriin ah, ilaaha iyo rasuulkiisu waxaan dhihi laha alle iyo malaa'igtiisu waxay ku salliyaan dadka suxuurta allah salliga xaggiisa markuu ka yimaado maxaa la yidhahdaa baynu nidhi alsalaatu min allahi alhanaau calaa cabdihi fi lmala'i alaclaa ammaan wey saas macna naxariisna waa la yidhahda wsalaatu min almalaaikati wa wagayrihim min alcibaad markay ka imaanayso salaaduna waxa weeyaan adducaa marka malaaigtuna way kuu ducayna rabbina waa ku ammaanaya ma wax loo dhigaa jira marka marka ha ka tegina sameeya xikmadii laynoo sheegay yahuudii nasaaro ku khilaafa intaaso dhan waxay keenaysaa in mudnaan yani mudnaanteeda la siiyo ummaddu aynan fududaysanin sunada nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh barakada ay culimmadu tilmaamayaan suxuurta ay waxaa ka mid ay sheegayaan suxuurtu waxay keenaysaa ruuxu inuusan cibaadada ka daciifin waa barakada nooc ka mid waxay keenaysaa ruuxu inuu salaadii subax jamaaca ku tukado waa barakada nooc ka mid waxay keenaysaa inuu soonka muwaasalayn karo oo ruuxu markuu intuu isdhibo daciifo inqiaac baa ku yimaado suxuurtu waxay keenaysaa marka inuu ruuxu cibaadadii ka go-in oo ka inqiaacin wahaakadaa fawaaid aad u fara badan bay culimmadu u sheegayaan oy leedahay oo barako adduunye ah iyo barako aakharoo cibaadadii loogu xoogeysanaya manaa wacan suxuurta in la dib dhigo oo loo dhoweeyo waabarka ayaa iyadana sunno ah xadiidkii fi saxiix min xadiidi anas bn malik zayd ibnu haabit baa nabiga la suxuurtay buuri sal lay waslam markaasaa waxaan weydiiyey buu idhi intee baa u dhaxaysay aadaanka iyo suxuurta qadru khamsiina aaya buui konton aayadood inta la akhrin karo konton aayadoodoo dhexdhexaad ah ruux qiraa'adiisu dhexdhexayd ay tahayna uu akhrinayay qiyaasteedu waa inta toban daqiiqo iyo wixii ka agdhow toban daqiiqo wax ka agdhowa marmarka qaarkoodna waxaaba dhici jirtay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ayagoo suxuuranaya in lagu aadaamo oo cumar bay ka sugan tahay isaga oo suxuuranaya oo wax cabayo weelkii gacantiisa ku jiro in muxuu ahaayey lagu aadaamay kadibna uu yidhi nebi allow ma wataayo ma dhammaystaa soo iska dhiga dhammaystaa lagu yidhi xadiikaasi waa sugan waxaan u markhaati kacaya xadiidkii fii sunan abi daawuud wakhayrihi ku yimid ee nebigu yuri sal lay waslam midkiin haddii lagu aadaamo isagoo weelku gacantiisa ku jiro yuusan dhigin ilaa uu dantiisa ka guto marka yacni waxa weyaan waa masale khaas oo xaaladda aada cuntadii gacanta kula jirta ama weelkii aad gacanta ku haysa haddii aadaanku u dhaco weelka aad gacanta ku haysa ee cuntada aada gacanta kula jirtaayey dantaadaad ka gudani kadibna waad wax kala raadin maysa waa xaalad khaasa wey xadiis khaasaa kusoo aruurtataa iyada macnaha waxay kutusaysaa inay dib u dhigi jireen suxuurashada dib inay u dhigi jireen yani waxa wey xaalad naadirahoo sidaasoo kaleeto ku talagal la-aana inay kugu timaado mooyaane intaan la aadaamin waa inay suxuurtaadu noqoto saas man lanna waxa wey sida nebiga ka sugan axaadiista faraha badan aadaanku wuxuu xalaaleeyaa salaada wuxuuna xarimaa cuntadii soma cuntadii buu xarimaa marka mar haddii la aadaamo cuntadii waa xaaraam oo de waagii baa baryey waagii baa baryey laakiin haddii marka aad cuntada gacanta kula jirto ama afkaaga ay ku jirto tufi mayse weelkaad haysana dhigi mayse ee xadiidkaa khaaskaabaa kusoo aroray xaalada khaaska iyada man digdhigaasi marka wuxuu ka mid yahay sunanku ka mid yahay wacan sulaymaan ibni camrin idabbi can nabi sal lay slam qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam idaa goortii afdara uu afuro axadakum midkiin markuu afurayo wey idaa goortii afdara uu afurayo axadakum midkiin falyufdir ha afuro calaa tamrin timir korkeed ha ku afuro fain lam yejid hadduusan helin timirtii falyufdir ha afura calaa maa-in biyo korkooda ha ku afuro fa inahu biyihii tahuurun waa kuwo wax daahirinaya wey kuwo daahirin og wa way ah, daahirinayaan tahuurun ayb waxay daahirinayaan caloosha iyo xiidmaha caloosha iyo xiidmihii bay daahirinayaan rawa waxaa wariyey alkhamsatu shantii baa wariyey wasaxaxa waxaana saxiixiyey ibnu khusaymata wabnu xibbaana waalxaakimu waxaa kaloo saxiixiyey xadiidka tirmidi abu xaatim liraazi culimadaasa saxiixisay laakiin sanadka xadiidka waxaa ku jira haweeney la yidhaahdo arubaab rubaab baa la yidhahda waa majhuula majhuula wey lama yaqaano yani waxa weye siqo iyo laguma yaqaano laakiin muxuu ahaayey xadiiska waa laga wariyey muxuu ahaayey jahalat lxaal xaalkeeda lama yaqaano man saas daraaddeed buu sheekh albaani sababteeda lijahaala oo haweeneydaasi ku jirta darteed ayuu xadiidka ugu daciifiyey fii daciifi abi daawuud weliba wuxuu kaga noqday meesha iyada xadiidka waxaan ku saxiixiyey buu leeyay saxiixu ljaamic sahiirka waxaa kaloo ku saxiixiyey tacliiqaadka saxiix ibnu khusayma khalad iga dhacay buu leey weyaan ha laga soo wareejiyo ana loo wareejiyo mxuu ahaye daciifu jaamic sakiirka iyo meesha ha loo wareejiyo buu le xadiku waa daciif bule ayb laakiin aimadaasi way sugayaanoo xadiidku waa sugan yahay bay leey lakiin waxaan u malaynaya waxay ku sugayaan shaahid buu leeyahayo xadiiu anas baa shaahiid u ah oo muxuu ahaaye ay soo saareen abu daawuud iyo tirmidi iyo axmed daara qudnina uu saxiixiyey tirmidina uu taxsiiniyey iyo sheekh albaani filirwa isaguna uu ku taxsiiniyey xadiidka anas wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu aha sal lay aslam kaana yuftiru calaa rutabaatin timirta rutabka xabadood rudaba buu ku afuri jiray qabla an yusalliya intuusan tukanin fain lam takun rutabaatun haddayna xabado rudaba u waayo fa calaa tamaraatin xabado timiruu ku afuri jiray garo oo dee muxuu ahaaye rutabka iyo timirta farqibaa udhaxeeya sooma timirtan waa midda markay adkaata wey macnaha rutabkana waa markaa inta geedka laga soo gooyo ay jilicsan tahayo muxuu ahay macaanto dhacaan badni markaa ku jira macnaha saas wey macnaha marka rutabaad kadibna hadduu waayo tamaraat fain lam takun tamaraatun hadday markaa ayna timir jirin xasaa xasawaatin min maa kabooyin biyo abuu kaban jiray markaa dhowr kaba oo biyo buu markaa kaban jiray marka inuu marka hore rudab ku bilaabi jiray kadibna hadduu waayo timirta uu ku afuri jiray hadduu waayona biyaha ku afuri jiray buu xadiidkan anas faaideynaya waana inta uu kani faaideynay saasma marka laga yaabo culimadaasi xadiidka saxiixisay inay shawaahidda ku xoojinayaan ayaa dhici karaysa oo ilaa sanadkiisa dacfi baa ku jira oo haweenayda majhuuriyadda ku jirta waxaa kaloo dhici karaysa inay u saxiixinayaan haweenaydu waa taabiciyad waana dumar sida dahabi iyo xaafid ibn xajar iyo ay leeyihiinna jahaalada dumarka khaasatan jahaalada dumarku yacnii inta badan ma daciifisay leeyihiinoo dumarka xaalkoodu waaba inay majhuul yihiin baaba asal waa ay leeyihin leanna waa mastuuraat soo ma waa mastuuraat sida raggoo kaleeto bannaanka ma yimaadaanoo majaalista ma yimaadaanoo golayaasha laguma arko oo runtooda beentooda lama kala barto oo guryahaasay ku qarsoon yihiin de yaa garanaya waxa meesha guryaha kula jiraan soma marka waxay leeyihiin haweenka haweeney maturukad a ah lagama helo jahaaladana bacdulmuxadisiin baa waxay leeyihiin haddayba dumar ku saabsan tahay waxoogaa ma xoog badnay leeyihiin dacfigooda meelahaasay marinayaan macna way dhigi kartaa marka inay taas u ictimaadayeen qolada saxiixisay xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa wixii lagu afuri lahaa waana sunno sidaas macna ayib waa sunno ibnulqayim caleyh raxmatullah fi ibi nabowi kitaabka markuu kaga hadlayey wuxuu ku tilmaamay timirta oo lagu hormariyo afurka waxay ka mid tahay buu leeyahay nebiga turidda ummaddiisa uu u turahayey kamaalkeeda ayay ka mid tahay iyo nusxiga ummaddiisa ugu naseexaynayey maxaa yeelay timirta wuxuu leeyahay muqawin lilkabid waay muqawin lilkabid beerkay xoojisaa mulayinun liabci abcigana way dabcisaa dadka dabecada qalafsan abcigana way dabcisa wuxuu leeyahay wahuwa min akari imaari takdiyata lilbadan midhaha soo go-a imaarta la cuno nafaqaynta jidhka ta ugu badan bay ka mid tahay jidhka hala nafaqeey hadi la wa akluhu cala ariiqi yaqtulu duuda buuri ah. yacni inaad subaxda hore candhuufta ku cunto waxay dishaa gooryaanka gooryaanka calooshay disha yani cala ariiq waxaa la yidhahdaa akluhu cala ariiq waxaa la yidhahda subaxda hore markuu waag ku barya adoon waxba dhadhamininoo afkaagii qaba markaas shayga cuntaa la yidhaahdaa akalahu cala ariiq akalahu cala ariiq subaxda hore haddaad cunto adoon waxba dhadhaminin ayadana gooryaankay dishaa buu leeyay bkaas wuxuu daba dhigay fahuwa faakihatun wa khidaaun wa dawaaun wa xalwa buu waa midda kooaad waa faakiho waa lagu faakixaystaa waa midda labaade waa qado iyo dheefa waa cunto waa midda saddexaade waa daawo waa midda afraade waa macmacaanoo xalawiyaadkana way ku jirta soma xaasoo dhan isdabadhig aibada mucaasiriinta rag badanoo ka mida waxay leeyihiin cillay tilmaamayaan sababta shareecadu u tiri oo nebigu u yidhi timir ha lagu hormariyo ama isaguba u samayn jiray cilad bay u sheegayaan oo waxay leeyihiin bini aadamku markuu gaajoodo jidhka xooggiisa waxaa keenaya iyo yani muxuu ahaaye awoodda waxaa siinaya waa sankorta bay leeyihi waa sankorta jidhka ku jirta gaajadu marka waxay keenaysaa inay sankortii jidhku dhacdo oo daciifto saas daraaddeed dadka sankorta qaba markay ay gaajoodaan soo sankortoodu ma dhacdo gaajadu waxay keenaysaa inay sokoriyaadkii jidhka ku jiray inay dhacdo sukuriyaadka jidhka ku jira ee dhacday baa keenaysa marka ruuxu inuu daciifo oo tabar dhigo oo waxbaba xamili waayo marka bilaabidda lagu bilaabayo timirta lagu bilaabayo waxay keenaysaa markaaba waxay gelaysaa dhiigga waxay markaba raacaysaa xididadii waxay markaaba keenaysaa oy soo celinaysaa bay leeyihiin sukuriyaadkii iyo sokortii jirka xoog bay markaba siinaysaa jirkay leeyihin adibada mucaasiriinta ah baa arintaasi ciladaa muujinaya waxayna ka mid tahay min mucjizaati axkaami shariica ka mid tahay marka nabigule timirta ha lagu bilaabo marka waxaa laga yaaba xikmadda iyadaa inayba dad badan waagaa ka qarsooneed laakiin wax badanoo xikan fara badan oo shareecadu leedahay baa dib ka soo baxaya man adiga midaad tidhaahdaba ama xikmadaan u garana ama yaanaan u garanin warka murtidiisu waxa way sunno nebi maxamed inay tahay baa nagu filan anaga intaa kale waxoogaa oo waa waa naashnaash ninki noo naashnaasho oo nafahansiiye khayr allah siiye ogaa way nayaro un barigantaali mooye laakiin muhiimaddu inaan ogaano inay sunno tahay w marba haddii xadiis ku sugnaado aayadna ku sugnaato warku waa xidhan yahay man abi hurairata radi allahu canhu masalada uu ku iyadana lafteeda fainahu tahuurun biyaha biyaha fainahu tahuurun ayadana atibadu waxay qirayaan oy leeyihiin hadda aada ugu daaweeyaan subaxda hore markay calooshu ay muxuu ahaayey ayna waxba cunin in biyaha la badsado oo biyaha la cabo waxay daawo u tahay cudurro fara badan soo ma yacni hadda waxayba leeyihiinba cudurro loo xaal waayey oo adduunkuba uu daawo u waayey bay biyaha ku daaweyeen jaynaha aada u isticmaala dakhaatiirta jaynaha aada u isticmaala marka calooshiioo maantoo dhan aan waxba dhadhaminin biyo markii lagu shubo oo biyo ruuxa u cabo ayada lafteedu waa nooc daawo ah iyado laftoodu waa nooc daawa oo subaxda hore biyaha ad cabayso iyo kuwana isku mid ah man an abi hurarata radi alahu canhu qaala wuxu uhi nahaa wuu reebay rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuu reebay can ilwisaali soonka xidhiidhintiis alwisaal waxa min alwasli baa laga keenayo waa soonka oo laba beri iyo ka badan aada isku xidho adigoon afur samaynin maantaad soomanayd maadan caawa afurin mana waxba maadan cunin berri baad ku daba qabatay waa wisaal maalin saddexaad adaad kusii dabaqabato waa wisaal wisaalkaasaa leeyahy naha wuu rabay rasuululah sal lay slm canil wisaali xidhiidhinta soonka laysku daba xidho isagoo wax afura loo dhexaysin faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a ah, fainaka adiguba tuwaasilu waad xidhiirinaysaa yaa rasuulallah rasuulka ilahi de maxaad annaga loogu diiday adiga waad samaynaysa waxaad adigu samaynaysana annaga waa naloo jideey man saxaabadu halkaa waxaad ka fahmi inay qabeen waxay nebiga ku arkaan inuu iyagana mashruuc u yahay ma oo khasaaista nebiga hadduu yahay oo nebiga khaas ku yahay waa in deliil loo helo haddayba rasuulka ku arkaan sameeyoan ku hadlo ou rasuulku sameeyo ama uu ku hadlo bimacnaa iyagoo dhan buu u yaallaa fa inaka tuwaasil waad xidhiidhinaysaa ya rasuul allah markaasaa nebigu wuxu yuri sal lay slam waayukum kiineeba milii anigoo kale ah inii anigu abiitu waan baryayaa habeenkii yucimunuu isagoo yucimunii xaal uu iquudinayo rabbii rabbigay wayasqiinii waraabinayo aniga habeenkii baan yani baryaya iyadoo rabbigay cuquudinahayo waraabinayo cabitaan iyo cuntaba haystaba ayb falamaa abow markay diideen an yantahuu inay ka reebtoomaan cani ilwisaali xidhiidhintii waa ku madax adeygeen xoogaa waa dayn waaye markay dayn waayeenoo ku adkaysteen oy diideen inay ka reebtoomaan wisaalka ayuu waasala la xidhiidhiyey bihim iyaga nebigu yowman maalin buu la xidhiidhiyey maalin buu dabada ugula qabtay say maalin u soomanaayeen habeenkii ma afuri kartaan baa leyii maalintii dambe markay dhalashayna dabadaa loogu qabtay uma kadibna yowman maali kalaa haddana dabada loogu qabtay runta waa khadhaaraatay sooma idinkaa laydin kari waay uma kadibna ra-w waxay arkeen alhilaala bishii bay arkeen bishaa gabagaba ahaydo laba beri markii dabada laysugu qabtay oy rafaadsan yihiin maa bishii la arkay markaasa faqaala nebigu wuxu uri sal lay slam low ta'ahar hadduu dib dhici lahaa alhilaalu bishu hadday dib dhici lahayd la zidtukum walle waan idiin siyaadin lah waan idinku sii wadi lahaa bu sal l kalmunakili sidii isagoo ciqaabahayo oo kaleeto lahum iyaga ciqaabayo o kaleeto ah, tankiilka waxa la yidhahda waa cuquubada la doonayo in lagaaga celiyo waxaad ku socoto kalmunakili lahum saas manaa yani wadaadadan waxay dhihi jireen kalmunakili lahum sidii isagoo biijinahayoo kaleeto beijin waxaan u waa luqad oo koonfur aan looga isticmaala malina yani waa eryid shayga cuquubada cuquubada lagu cuqubaya waxaa lagaaga eryaya ama lagaaga celinaya muxuu ahaayey waxnaad samaynaysa ima qanin galbeed kan munakili sidii isagoo ciqaabahayo cuquubadaa kaga celinahaya oo kale lahum iyaga xiina goortii abow ay diideen an yantahuu inay ka reebtoomaan muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray bukhaariyo muslim kadalika waxay soo saareen min xadiidi anas oo inuu nebigu uri sal lay wasalam low mudda lana ashahru haddii bisha naloosii siiya bishu ay noosii taagmi lahayd oo sii siyaadin lahaa lawaasalnaa wisaalan waxaanu xidhiirin lahayn xidhiir yadacu lmutacammiquuna tacammuqahum kuwa isku adkaynaya diinta is-adkaynta ay ku dayn lahaayeen ayaan idinla xidhiiri lahaa laakiin nasiibkiina bishii baa idin dhalatay ah, adigu garo waxa weye dadka markii la kari waayo shayga laga kari layahay waa inay eh, xeedhada salkeeda ay soo taabtaan shayga laga kari layahay shareecadu yusriga iyo fududaynta iyo rafculxarajka iyo haddaad qaadan weydo waa in waxa lagaa kari layahay salkiisa lagu taabsiiyo aad qancdo markaas man meelo fara badan bay nabiga saasa kaga sugan tahay salawatu rabbi waslamu caleyh maalintii maalan ay galeen meeshii la dhihi jiray maa daaif daaif nabigii saxaabadu duulaan ay ku galeen niman la dhihi jiray taqiif oo niman dagaalyahaminoo khayr daran khayr daranaa jaahiliyadoodii ayuu meesha ugu tegey markaasaa intay xusuuntoodii galeen oo dhufaysyadoodii galeen bay dagaal adag saxaabada la dagaalameen fududdaa la gelin waaye nebigu marka wuxuu hi inaga keena naga soo celiye markaase waxay dheen kama noqonayno xagee joogaan daaif maxay sheegi makaan soo marnay xunayn baan soo marnay hawaasin baan liqnay waaba soo kala tuuranay ma daaifkan aan u dahayna waayahay buui gala marka ila geliya markii la galay baa dhagah laska raacay yani waa foodbaa la gelin waaya meesha markii laisku day laisku day laisku day la mari waayo ay markii dambe dhahay nebi allow naceli saasa maa marka nebiga xikmaddiisay ka mid tahay salawatu rabbi wasalam aley yani xikmadda waxaa ka mid a ah, haddaad hogaamiye tahay oo dad hogaaminayso inaad in badan ku dadaasho dadku inay qancaan sooma inay dadku qancaan mar haddaynu shaygii muxaram ahayn waa inay dadku qancaan oo iyagoo qanacsan markaasu fahmay xikmaddii ina markaas manaa waa ay ku raacaan saas xadiidka waxaa laga faaidaysanaya marka wisaalka iyo soonkoo laysku daba qabto inay tahay arin nabigu reebay salawaatu rabbi wasalaamu aleyh ayb inay wisaalku uu nabigu reebay sal lay slam baa laga faaiidaysanaya saddex ra'yi bayna madaahibtu ka qabaano qolyo culimadii salafka ka mida waa bannaan tahay bay dheheen waa ra'yi laga xoog badan yahay meel iska dhig isaga siday u badan yihiin abu xaniifa maalik iyo shaafici waxay ku tageen wisaalka soonka la xidhiidhiyo waa xaaraam nahyiganayna cuskadeen nahyiga asalkiisu muxuu faa'ideynay soo taxriim ma faa'iideyneyn halkaasay ku habsadeenoo waxay yidhaahdeen waa xaaraam lama xidhiidhin karo alimaam axmed ibnu xambal caleyh raxmatullah ayaa isaga wuxuu maray ra'yi dhahaya ilaa suxuurta laga gaadho waad xidhiidhin kartaa oo meeshii la rabay inaad afurto qoraxdu markay dhacdo afurtkii baad iskadib dhigi kartaa habeenkii oo dhan baad iska soomanaan kartaa ilaa suxuurta ayaad markaa cunto kugu horeynaysa taasi way bannaan tahay laakiin inaad maalinka dambe ku daba qabato lama ogola sidaasi ibnu qayim iyo keyrkood baa rajaxaya waxaana ku tusaya xadiidka fii saxiixi lbukhaari wa kayrihi kusugan min xadiidka abi saciidin alkhudri oo nebigu uri sal ly slam laa tuwaasiluu warsoonkaa xidhiidhinina ayukum araada an yuwaasila midkiinii doonaya inuu soonka xidhiidhiyo falyuwaasil ila asaxar kii rabow oo dayn waayow xidhiidhi ilaa suxuurta laga gaadho suxuurta haddii la gaadho bas waad ku qasban tahay laazim wey markaa inaad wax cunto saas man oo xikmadda ku jirta maxay tahay habeenkii inaad cuntadii iska daysoodan afurinoo dib dhigto maxaa xikmad ku jirta rag fara badan qasadkay ka kaleeyihiin waxaa ka mid a nafta inay layliyaan naftan mute tarbiye adag bay u baahantay soomudi marka waxba wuxuu ka adag yahay bay marsiin jireen oo ku qasbi jireen si ay uga adkaadaan saas man ayadoo cuntadii u banaanta cuntadii cuni karta haddana markaad ka celisood ka hor istaagto meel baad marisay sooma naftaadana haddii lagaa qabtood ka adkaato guul ka weyn ma jirto soo ma almujaahidu man jaahada nafsahu fi illaah ruuxii naftiisa ka adkaaday waa ruux ilahay u kaalmeeyey tabaaraka wa tacala saasmnayb xadiidka muxuu ahaay waxaa kaloon ka faaiidaysanayna meesha uu leeyahay inii abiitu yucimunu rabbi wayasqiinii wisaalku inuu nebiga khasaa'istiisa ka mid ah oo khaasuu ku ahaana xadiisku uu cadaynay maxaa laga wadaa rabbigay baa iquudiya habeenkii oo cunto isiiya laba ra'yi bay culimada qaarkood qabaan qaarkood waxay leeyihiin muxuu ahaay habeenkii baa loo keeni jiray xagga rabbi cunto iyo cabitaan xisi ah oo rasmi ah waana cuni jiro waa cabbi jiro laakiin cunitaan iyo cabitaan soonka jebinaya ma ahay si wisaalku u ansaxo ra'yiga ka fiican ra'yigaasi waxaa weeye nebiga sal alay wasalam alle wuxuu u yeeli jiray xoog iyo awood sida ruuxa wax cunayee wax cabay awooddiisa iyo xooggiisao kalea loo yeeli jiray oo ilaahay dikrigiisa qalbigiisu ku mashquulsan yahay iyo munaajaadka rabbi taasaa waxay siin jirtay inuu cuntadiiyo cabitaankaba halmaamaba uusan macnaa waxa wey uusan baahideedaba dareeminba marka khasaa'istiisay ka mid ahay taasi wuxuu kaga fiican yahay ra'yigaasi ka hore wuxuu kaga fiican yahay haddii la yidhahdo habeenkiibaa cunto iyo cabitaan la siin jiray hade markaa wisaal maba jiraba cunto iyo cabitaan haddii habeenkii uu cuno ma wisaal baa markaa jira wisaal ma jira waaba cunto waad cunta sooma saas man marka waxay leeyihiin macnahan kaleeto ayaa xoog badan oo ay rajaxayaan macnaha ayb hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala ali saxbi